wbiwaaجika اlawaati tasharafna biansaanahuna minka binaau intaasaan kugu wada dhaariyey oo nabi maxamed maxaad dhaarinaysaa maxaad ka rabtaa alamana alamana ina fuadii min dunuubina taytuhuna hawaau alamana alamana ina fuadii min dunuubina taytuhuna hawaau alamana alamana ammaan baan aakhiro ku weydiisan ina qalbii qalbigaygu min dunuubin dunuub darteed ataytuhuna aan sameeyey hawaaun meel xumi ku dhacayo wey ee akhre inaad nabadgelisaan kaa rabaa waa akhreyaa nabadgeliya allah subxaana wa tacaala markaasaa waxaan leedahay ne axmedaan weynanaya shirki baan ku weynanayaa waa subxaanak mawliidkan soomaalidu ay aqrido kitaab in la gubo mudan waayo markaasuu kaa intuu soo qaado baa ilaahay baa wax iga aqbali buu ku maxaa asnaamta kacbada looga duminayay burduhu waxay ka bilaabataa min tadaakuri jiran bidi salami masajta daam canjaran muqlati bidami mawlaaya salli wasalim daa'iman abada cala alxabiibi khayri khalqika kullihim amabati الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أراقت لذكر البعد والعلم سوساس يا من عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ثم الصلاه والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wman tabicahum biixsaani ila ywm اddiin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllaahi wbarakaatuh ilahi waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala kulankeenna inuu khayr ka dhigo wada jooggeenna iyo wada jirkeenna iyo inta ka dambaysana adduunyadeenna iyo aakhiradeenna iyo diinteennaba uu ina xifdiyo ina badbaadiyo iimaanka iyo shahaadadana inugu oofsado mowduucaan raba inaan ka hadla caawa ama la qoondeeyey ee ku saabsan munaasabaddan maanta loo dabaaldegayey xafladaha iyo damaashaadkana loo samaynayey ee lagu xusayey dhalashadii nebi maxamed sala allahu alayh waalihi wasalam oo siday culammada qaar sheegeen ku beegnayd labaiyo tobanka bisha rabiic alawal ama bisha mawlid maalin isniinan ahayd waxaan rabaa inaan dhowr arrimood hadalkayga dhowr qaybood ka dhigo qaybta koowaad waxaan rabaa inaan kaga hadlo qofka muslimka iyo waajibka ka saaran diinta nusuusta iyo shareecadeeda raacitaankeeda iyo wixii qaldan inuu ka digtoonaado iska ilaaliyo qaybta labaadna waxaan rabaa inaan kaga hadlo taariikhdan mawliidka iyo dabaaldeg iyo xafladdu siday ku bilaabatay wakhtigay bilaabatay qofkii bilaabay iyo meeshay ka bilaabatay iyo taariikh ahaan meelaha laga soo xigan kara iyo cidda ka hadashay siduu ku soo bilowday waxaa raaci doonaa qaybtaas xukunka xafladahan iyo damaashaadka si guud waxaadna ogaataan waxaan ka hadlayno waa dabaaldeg mawliid oon dembi kale lagu darin oon xaaraam lagu darin oon wax kaloo sidiisa sharcigu xaaraantinimeeyey haba yaraatee lagu darin kaawaya kaan ka hadlayne dee wax kale haddii laguba daro dib baan ka arki doonaa qodobka saddexaad waxaan ka hadli doonaa waxaa loo daliishaday in mawliid la dhigi karo ma saxbaa mise maaha qaybta ugu dambaysa waxaa ka tilmaami doonaa mawliidka soomaalida iyo waxay dhigaan iyo markay dhigayaan waxay qaadaan ay akhriyaan muxuu yahay ama daybiciga ha noqdo ama barsanjiga ha noqdo iyo kutubtoodii daabacnayd ee la aqriyayay baan wax ka tilmaami doonaa waxaan isku dayi doonaa hadalkayga aadin inaan usoo koobkoobo waayo wakhtiyo badan oo horaa laga soo hadlay ana laftayda wakhtiya horoon ka hadlay baa jiray oo haddaa kitaabkii mawliidkaa iyo kameerada isu keennay waxaanma dhowr sana laga joogaa wakhtigaa fariimaan diray waxaa ihi ciddii doodii ka qabtaay lagama daba hadla dadkee meeshii ay rabaan masaajid idaacad telefishan fagaare waxay hayaan ha keenaan laba jeer saddex jeer bay warbaahintii la soo hadleen wakhtigii markii la gaadhayna wax ii yimaadaan waaye oo la yidhi wadaadoo ah oo qoladii aakhir markii daqiiqadii u dambeysay bay soo cudurdaarteen maadaama marar badan laga hadlay aasaaska u horreeyaan ka hadli doonana wax badan idinka bixi doonaan waxaan rabaa hadalka qayb inaan u hambeeyo su-aalo laga yaaba inay iman doonaan waxaan ka cudurdaaranayaa su-aal kasta oo aan mawliidka ku saabsanayn waktigeediina ma aha zaman ku filan nooma hayno qodobka koowaad haddaan u soo noqdo qaybta koowaad ee hadalkayga ilaahay kitaab nabigu uu soo diray sala allahu aleyh alihi wasalam ummad dhunsan baa nabi loo soo diray iyadana isu haysatay inay saxan tahay ama ummado kitaab hore haystay ha noqdaan oo tawraad iyo injiil baan haysannaa qaarkood isu haystay dad ilaahay jecel yahay inay yihiin oo odhan jiray naxnu abnaa ullaahi wa axibbaa'u qaarkood u haysteena nabi ciise raacsan yihiin diintiisii qaar diintii nabi ibraahim baan barhadhaageedii iyo baaqigeedii haysanaa odhan jiray iyo nebi ismaaciil diintoodii dadka guud ahaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay wakhtigaas iyadoo la dhunsanaa haddana inay ahaayeen wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca waxay u malaynayeenoo isla ahaayeen inay wax wanaagsan samaynayaan diimihii ambiyada lala soo diray diin adkaynaysa asalkeedii axkaam iyo shariico ka waasacsanna leh ayaa ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey sala allahu aleyh alih wasalam ambiyada lagu soo gebagabeeyey iyo rususha kitaabka qur-aankaana kutubtaa lagu soo gebagabeeyey nabi ka dambeeyana iman maayo kitaab ka dambeeyana la soo dejin maayo mar hadday sidaas tahay kitaabka qur-aanka ahaaye kutubtii hore waxbuu ilaahay kaga duway oo ah inuu ballan qaaday isagu inuu ilaalinayo in wax lagu daro ama wax laga dhimo ummadda muslimka mar bay xoog lahayd marna way tabar beeshay waa la qabsaday oo waa la gumaystay waddankeedii iyo hantideedii waa la qaybsaday madbacdana waa loo samaystay muruq iyo qori caaradiina waa la mariyey dad waa la laayey dunyana waa la dhacay dalalna xataa dhulka hoostiisa dhacaankiibaa laga miirtay badihii ilaa hadda waa loo degan yahay laakiin waxa la samayn waaye ee keliya kitaabkii qur-aanka in wax lagu dara wax laga dhimo wey ilahay baa ballan qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun waa nicmo ilaahay aadamuhu intuu isu tago wax kastooo la sameeye shacab iyo dowladaba dunida cirki iyo hawadaan iyo dayaxgacmeed haddii la samaystay kitaab aan la bedeli karin baa rabbi nebi maxamed usoo dhiibay sal allahu aleh ali wasalam kutubtii hore dadkooda culimmada mas-uuliyadda ku ekayd sida ilaah yidhi bima stuxfiduu min kitaabi illaahi wa kaanuu calayhi shuhadaa kitaabkii sidaas ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam waqti kooban buu joogayey nabi ka dambeeyaoo dadka wixii ka khaldama dib ugu saxayana ma soo baxaynin saas darteed laba arrimood baa halkaa nabigu ka tegay dardaarankooda sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu ka tegay dardaaran ah in culimmada xil saaran yahay inay mar walba u istaagaan dadka wixii ka khaldama in dib looga saxo oo dadaal aan kala go' lahayn oo joogto a ah la wado oo oo caawa hadalkeennu aan rajaynayna inuu qayb ka mida noqdo midda kalena dadku khilaafka iman doona iyo sida looga baxayo baa qur-aankuna dardaaran badan ka bixiyey nabiguna dardaaran badan ka bixiyey sala allahu alayh alih wasalam nabigeenna wuxuu caddaynayay qur-aanka ilahi subxaana wa tacaala laba arrimood aan ka soo qaato dardaaranka aadka loogu soo celceliyee layna siiyey midka koowaad suuratulancaam akhirkeeda hay-adaha ugu dambeeya wasaayaadka iyo dardaaranka ah ee cabdillahi bnu mascuud uu dhihi jiray ninkii doonaya nebi maxamed aleh salaatu wasalaam shaabadiisii iyo tiin barihiisii oo qoyanoo hadda cusub inuu arko aayadahan dardaarankaee u dambeeya suurat lancaam ha akhriyo aayadahaasa waxaa ka mid ahaa in ilaahay yidhi waana hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bih lacalakum tattaquun wa ana hada siraatii markii laga soo sheekeeyo waxyiga raacidda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam towxiidka in lagu dhaganaado shirkiga la yska ilaaliyo in la toosnaado yaa waxaa ka mid ahaa dardaaranadii wa ana hada siraatii mustaqiiman fattabicuuh kaas jidkaygii toosnaa weeye ee rabbi gaadhayey ridihiisa ku geynayay jannadana lagu gelayay risaalada iyo shariicada toosan ee ah jidka aad salaad walba ragcad walba ihdina siraat almustaqiim dhahdaan midkaas weeye fattabicuuha asaga raaca luqada carabiga halid baa laga dhigay mufrada jidka ilaahay waxaa la barbar dhigay jidad badan baa bixi doona luuqyo badan baa la geli doonaa kuwaa laga baaljeexi doonaa mid walibana waxaa loo ekaysiin doonaa saansaankana loo muujin doonaa inuu kii saxnaa yahay walaa tattabicu subul jidadka kale ha raacina baailku waa jidad badan yahay waa luuqya badan yahay xaqu laakiin luuqna ma laha laba jidna ma laha hal mid wey meel kastood ku aragto xaqa oo dariiq lagu tilmaamayo hal mid baa laga dhigaa mar kastood aragta baailkana dariiqyo iyo jidad badan baa laga dhigaa marka xaqu laba maaha laba dariiqna ma laha ilaahay ridlihiis iyo jannada aakhiro iyo qabsashadii ku toosnaanta shariicada laba dariiq iyo saddex iyo afar looma maro hal mid keliya weeye oo kaa qur-aanka iyo sunnadii nabiga sala allahu caleyh ali wasalam waxa kale waa jidad badan walaa tattabicu subul jidadka kala ha raacina fatafaraqa bikum can sabiilih oo jidkii alla ay idinkala leexato jidkii haddaad ka leexataan isagiina waa ka dhumaysaan meellana gaarhi maysaan nabigana sal alla alay salam maadaama ilaha yidhi wa anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waxyigaan kugu soo dejinnay dadka saaad ugu fasirtood ugu sharaxdood ugu caddayso qur-aankan lagu soo dejiyaa macnihiisa aayaddaa markuu marayay ee soo degtay sharax iyo faahfaahin dheeraaduu ka bixiyey sida uu soo warinaya cabdillahi bni mascuud radi allahu canhu ardaah xadiid ka sugan wuxuu leeyay nabigu aayaddan markuu noo fasirayey xariijin dheeroo toosan buu jeexay wataasu leeyahy saasay u toosan tahay jidka ilaaha idiin sheegaye fattabicuuhu raaca laydin yidhi hareeraha xariijimo dheerdheer oo jidad baxayuu hareeraha kaga sameeyey kuwaana waa jidadka ka baxaye loo ekaysiinaye midba meel lagaga soo darayee laydinka digayo wuxuu yidhi jid walba shayddaan baa taagan ku odhanaya soo gal kanaa kii saxnaha soogal soogal soogal buu idin leeyahy kuwaa iska ilaaliya waxaa lagu barayaa jidku waa jid weyn oo cad qur-aan iyo sunna uu leeyahay dariiq la raacuu leeyahay kuwa luuqluuqyada ah ee laga garab jeexayo ee midba qofku ugu yeerayo wadaad kastaba ha u duubnaadee cumaamad kasta ha u watee iska ilaali kaa weynee cad ee la yaqaano midig bidixa uga leexan tilmaantaasuu nabigu bixi waxayna bartay in lagaaga raba digtoonaan iyo feejignaan in jidad badan laga garab jeexi doono islaamka iyo luuqluuqyo badan in mid waliba cid u duubanoo cimaamad weyn u qabta ugu yeedhi doonto soomaalida waxay dhihi jireen cadaabka dadka wadaad cimaamad weyn baa ugu horeyn doona wadaad duub weyn baa dadka naarta ugu horeyn doona dabcan soomaalidu waa dad muslimoo intaa islaamka ku dhaqnaa maahmaahahoodii iyo halkudhigooda qaybo ka mida qur-aan iyo sunna ay ku fadhiyaan sida midan oo kale awalu man tusaccaru bihim naaru alaaatun nabigu sooma dhihin naarta saddexdaa lagu horey ugu dambe horrayn doonto lagu horiyo wadaad duub weyn baa ka dadkana wadaad duub weyn haddii uu khaldamo uman baa ku khaldama adigu hadduu ninka muslimka caadiga caamadaa qaldamo isaga unbaa qaldama wadaadkii culumo la hiigsanayee la dhowranaya wax ka qaldamana ummaddii dhowranaysaoo dhan buu dhumiyaa wuxuu u baahan yahay marka culimo ka daba timaada oo ka ridoo tiraahda jac ka dhahda war taa way khaldan tahay taa ka soo noqda qofka waadama waa khaldami karaa dardaarankaa ilaahayna siiyey mid labaadna waa ina siiyeyoo aayaddan tilmaamaysa in la iskhilaafi doono jidad badan ay soo bixi doonaan tiibuu ilaahay qur-aan ku tilmaamay sida loo xallinayo wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allaahi waalrasuul haddaad wax isku qabataan waa saxan yahay iyo ma saxna ilaahay qur-aankiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam isula soo laabtoo waxa saxan iyo jidkii toosnaa iyagaaad ka ogaanaysaan waxaan u baahannahay haddaba inaynu sunnadaa iyo kitaabka dib isugula laabanno maxaa saxan iyo maxaa khaldan markaynu isku maandhaafneen ku kala aragti duwanaanno aadamaanahy aqoonteennaa kala duwan fahamkeennaa kala duwan qiimaynteennaa kala duwan wixii aynu ku kala duwanaanaay haddii aadamaha aqligooda diinta loo dayn lahaa iyo waxaanaa fiican dee asnaamta unbaa la wada caabudi lahaa nin waliba meeshuu u habaabay ama uu dhumay reerkii iyo ciddiisii iyo meeshuu u socduu mooday qof hadda jid ka habaabay adduunyadan oo kas u habaabay ma jiro gaari haddaad wadatoo jid qalada qaado wuunkula saxnaa qof kastoo masalo la khaldanta aadamaha caqligooduna kuma filla xaqa keligii inay gartaan walidaalika ilaahay qur-aan ku tilmaamay gaaladu inay dhihi doonaan low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciir rofeysarkii waayeelka ahaa ee caaqilka iyo khabiirka dunida meeshii isku murugta loo islaysula tegay loo yeedhayey oo dhagax u sujuudayo dhib iyo dheef ka raadinaya arki warkan see wax ka yahay caqligii iimaankaa ka maqan caqli addun yaclamuuna aahiran min alxayaati dunya buu hayaae caqli aakhire iyo ilaahay ka cabsi ma hayo saa darteed nusuusta sharcigu iyada isula noqda weeye maxaa idinla quman maaha taa isagoo nabigeenu ka ambaqaadayo sala alla alay slam qur-aankaa ah ina faray buu sii faahfaahiyoo litubayana linnaasi maa nuzila ilayh fii saxiixi muslim min xadiidi jaabir radi allahu canhu wa wuxuu leeyahy nabigu hadduu khudba u istaago oo uu dadka wacdinayo oo dadka wax sheegayo codkiisu kor buu u kici jiray indhihiisuna waa guduudan jireen sidii isagoo col bawdka soo maraya oo ummaddan baabi'in raba ka digaya ood mooddo sabaxakum oo masa'akum inuu leeyahay oo col khatara arkay buu nabigu isbojigiisiiyo bedelmi jireen kadib markuu intaa furfurashadaa dhammeeyo wuxuu dhihi jiray intaa kadib fa ina khayra alxadiidi kitaabu ullah wa khayra alhadyi hadyu muxammadin washar umuuri muxdaaatuha wa kulu bidcatin dalaala wuxuu dhihi jiray khayr waxaa u khayr badan kitaab la qaato kitaabka ilaahay waxa laga hadlo oo lagu waaro dadka loo sheego kitaabka ilaahay baa ugu wanaagsan qaab hanuun oo loo raaco oo loo dhaqmana midka nebi maxamed baa ugu fiican sala wax soo gadaal laga keenay diinta lagu soo daray oo dariiqyadii luuqyada ahaa ee la furayaya wa kullu bidcatin dalaala bidco kastana oo gadaal diin laga dhigana baadi weeye iska ilaaliya taasi waxay ahayd tilmaan nabigu uu tilmaamayo waxyaaba gadaal ka iman doona waxyaaba dadku ilaahay inay ku caabudaan ay isku dayi doonaan waxyaaba dadka qaarka la quruxsanaan doona la fiicnaan doona waxani waa wanaagsan yahay ay u malayn doonaan laakiin kitaabkii iyo sunnadii aan sal ku lahayn hanuunkii nabiga aan laga soo gaarin in kuwaasi ay yihiin waxa ugu dhibka badanee iman doona mar walibana waxa caamo ka yimaada diin ahaan waxa ugu dhib badan ma ahane culimo khaldantay oo wax la yar qalloocsamay wax khaldanna la quruxsanaaday baa ugu dhib badan taasuu wuxuu leeyahy nabigu wa sharu lumuuri muxdathaatuha arrimaha waxaa ugu xun oo ugu liita waxyaabaha bidac ee gadaal ka iman doona wa kullu bidcatin dalaala mar labaad xadiid caaisha ay warinayso oo bukhaari iyo muslim soo saarayaan ayuu nabiganu kaga digayaa sala allahu caleyh wasalam in wixii ogaa waxaan ahayn ilaahay lagu caawido ama sharci iyo diin laga dhigo markaasu wuxuu leeyahy man camila man xadaa fii amrina hada maa laysa min fahuwa huwa raddun qofkay ku soo dara diintayadan iyo cibaadadayadan iyo caqiidadayadan waxaan ka mid hadda ahayn oo naan anuu ka tegin fa huwa raddun qofkiisaa dib loogu tuurayaa allahna waxaasoo kale ma aqbalo riwaayada muslim baa waxay man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun qofkii camal iyo wuxuu khayr uga iyo cibaado uga jeeda sameeya asagaan ahayn qur-aankii iyo sunnadii kitaabkii ilaahi iyo hadyigii nebi moxamed sala allahu alayh waalih wasalam ilaahay aqbali maayo dee qof muslim ihi waxaan ilahay aqbalayni uu ku daalo oo ku soo jeedo oo waqti ku bixiyo oo ilaahay ugu dhowaadaayey sax maaha maalmo maalmihii u dambeeye nabiga u muuqata sal l slam inay geeridiisii soo dhowaatay ayuu saxaabada aad u wacdiyey isagoo kala hadlayay ilaahay ka cabsigiisii iyo jannada iyo naarta iyo aakhiro saxaabadii rag ka mid ah ayaa waxay qaadeen dareen ah in nabigu si dadban uu ugu sheegayo inuusan wax badan sii noolaanayninoo wax badan uusan la joogayn markaasaa rasuulka ilahi cirbaad ibn saariya sida uu warinaya waxay yihahdeen rasuulka ilahi hadalkaagu nin macsalaamo leh hadalkii baad leedahay kaanahaa mawcidatu muwadicin waxaad moodaa wacdigaagu wacdi nin macsalaamo leh buu u egyahay fawsina noo dardaaran marka dee dardaaran baan kaa rabnaa nabigu ma dhihin weli wakti baa ii dhiman saad u qaadateenna maaha ma dhihin hadalkii ay codsadeen ayuu fuliyey waxayna ka dhignayd sunnada nabigu midna waa qowl iyo ficilkiisa midna waa taqriir baa la yidhaahdaa iyo wixii saxaabadu intay yidhaahdaan uusan kasa khalad weeyo dhihin inuu saxan yahay buu ogolaaday nabig ala halkaa wuxuu ogolaaday inay mawcidatu muwadicin nin macsalaamo leh dardaarankii oo ka tegaya ummaddan yahay marar badanna waa uu tilmaami jiray oo xajka marka loo socday waa kii yidhi khuduu canii manaasikakum camalkiina xajka iga qaato aniga waxaan sameeya fiiriyo igu dayda falacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan kadib inaanan dib isu arag baa laga yaabaa dabcan dee dilxijo marka laga soo noqday nabigu misu noolaa waxaan saddex bilood ka badnayn ayuu sii noolaa sala allahu aleyh ali wasalam bishii muxaram iyo safar iyo wax yaroo kamid a rabiic alawal buu noolaa oo isla laba iyo toban kaasuu dhintay nabigu sal alay wasalam dilxijaynteedii dambe iyo rabiic alawal inteeda hor haddii laisku daray bil iska dheh wuxun saddex bilooduu noolaa saddex bilood ka horna wuxuu ku lahaa falacallii laa alqaakum bacda caami hada sanadka kadib leedaan arag baa laga yaabaa isaga marar badan baa ilaahay usii sheegay in geeridiisii ajashiisu soo dhowaatay sala allah aleh wasalam markaasuu wuxuu ku yidhi hadalkiisii waxaa ka mid ah wacdigii dheera iyo dardaarankii innahu man yacish minkum fasayara ikhtilaafan kaiiran qofkiidan kamidoo noolaada khilaaf iyo ismaandhaaf badan buu arki doonaa oo ummaddan muslimkaa ka dhexdhaca oo ninba meel wax u jiidayo sidanaa saxan maya sidanaa saxan maya jidkanaa toosan maya cibaadadanaa saxan maya caqiidadanaa saxan khilaaf badan baad arki doontaan khilaafkaa intee gaari doonaa in aad u fara badan oo mar kaleu nabigu axaadii badan ku yidhi xadiiu liftiraaq saddex iyo toddobaatan qaybood waabaad gaadhaysaan saddex iyo toddobaatan qayboodoo qoloba meel ujeeddaad noqon doontaan oo wada ashahaadanaysa oo wada qur-aanka ag taagan oo nabi maxamed wada rumaysan haddana diintii iyo ilaahay cibaadadiisii iyo dariiqii toosnaa ku qaybsama haddaba jidkii halmid hadduu ahaa saddex iyo toddobaatan qayboodna la noqday saddexiyo toddobaatan kuwa majidkii unbaa weyn ay wada hayaan dhinacyadiis iyo dhexbartamihiisa markaasuu wuxuu yidhi mid unbaa jidkii haysa inta kale jidadkii luuqyada ay galeen walaa tatabicu subula tii layna lahaa luuqyadii la jeexjeexay toddobaatan iyo laba qaybood luuqyaday ku jiraan ilaa waaxida hal mid baa jidkii weynaa haysa way mudan tahay qof kastaba inuu marar badan dib ugu noqdo uu yidhahda war amaad adigu jidkii saxdaa ka lunsan tahayoo aada luuq ku jirtaa mar waliba miisaankii faruddu ilallaahi warasuulina mar waliba dib loogu laabto intaa kadib nabigu dardaarankaa uu bixiyey ee uu yidhi fasayra ikhtilaafan kaiiran ayib khilaaf badan haddaan arko maxaa dhici doona maxaase la gudboon waxaan umalayna waa su-aashu horaysa iyo qofku isweydiinayo wuxuu ihi facalaykum bisunatii ani sunnadayda qabsada dariiqaa aan idinkaga tegey wa khayr lhadyi hadyu muxamadinta hanuunkaa nabi maxamed qaata sala allahu alayh alih wasalam kow wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina min bacdi khulafada hanuunsan iyagu dadkana hanuuninaya igana dambeeya ee dariiqaygaa noolaynaya anigoo maqan sida loo raaca dariiqa igiyo sunnadaydiina idin bari doono ead ka arki doontaan jidkoodana kuwaa ku dhaga fa calaykum laazima weeye iyada qabsada waa layna amray laguma dayne mar labaad buu ku celiyey tamasakuu biha qabsada oo xajista laba laguma daynina mar saddexaad buu ku celiye wuxuu yidhi wacadduu calayha binawaajid ilkaha gawsaha ku qabsada oo ku qaniina gacmo keliya ma ahee af iyo adin isugu geeya waxay ka dhigan tahay qofka mawjada badda socda doonna saaran iyo qofka dariiqa gaadhi dushiisa saaran gaadhiguna marna saaltaynayo marna meel dhaadhaciyo taaga marayo marna jiiro jiiraynayo gacmahaaga iyo salkaaga iyo lugahaaga waxaad isugu geysaa midba meel baad qabsataa amaad maruu jireeye ka duusha ama isagoo boodbooda aad ka dhacdaa oo kaa hoosbaxa cabsi baad ka yaabtaa ama uu duufaanka iyo dabayshu ku qaadaa qof feejigan oo inuu dhaca ka yaaban oo gacmihii isugu geynaya salka ku xajinaya lugaha dhulka ku xajinayaad noqonaysaa khilaafkan badan iyo kala jeedkan iyo qoloba sibuxu dheheedan baa duufaanadii badda iyo dabayshii iyo xaaladihii kala duwanaa ee dariiqa la marayay ka dhigan saa darteed baa si aynan dabaylaha iyo shubuhaadka iyo shahawaadku kuu qaadin waxaad u baahan tahay inaad aad ugu dhaganaato qofka saa u duulaya ee dabayluhu marayaan hadduu seexda ka waran waa horuu dhacay sida jawaan qaadaad dhacaysaa gawubaa kaa yeelaysa bannaanka ama duufaankaa badda yaa la tegi baa lagu dhiyo haddaad yar hurdooto gacmahaagii way dabcayaan halkanna waxaa lagu barayaa intaa isugu geeda inaadan marna isdhigan dhibaatoodu waa badan tahay haddii nabigu yidhi sal ly slam shirkigu fii hadihi اlumma akhfaa min dabiibi namli quraanjo socodkeeda uu ka qarsoonaan badan yahay quraanjo muuq weynoo la arkana ma laha shanqar la dareemana ma laha sidaasuu shirkigu kuugu dhuntaa bidcadiiyo wixii ka yaraa iyo wixii ka sokayay maxaa u malaynaysaan sibiq bay bidaaray kugu gashaa oo kaleeto weeye bidcada dembiga mukhaalafada iyo shirkiguba sibiq aadan filayn bay kugu galaan saa darteed qof soo jeeda oo digtoon oo gacmaha ku haysta oo ilkaha ku haysta oo inuu dhaca ka yaabaya sidii u qabsada buu nabigu sal l slam intaa kuma dayne sidii uu dhihi jiray buu ku celiyo wuxuu yidhi wa iyaakum wa muxdathaati lumuur iska ilaaliya arrimahan diintan dib lagaga soo dari doono ku celcelintaa badan maxaa keenay diintii nabi muuse lala soo diray gadaal wax lagaga dardaray diintii nabi ciisena gadaal wax lagaga dardaray baybaladan aad aragteen ingiriiskiiyo sawaaxiligu isma laha qolo walboo timaadaba waxna waa ka daayaan waxna waa ku daraan qaabay rabaan ba inuu fasiraan isku daygaasi islaamka in lagu sameeyo iyo daday jidadka weecweecanaya la galeen way iman doonaan welina siday baybalku magac injiil u wataan kuwa kalena magaca towraad ugu loo huwinayo umbaa kuwa soo socdana magaca qur-aan iyo islaam loo huwin doonaa saas darteed baa ku celcelinta iyo xasuusinta keentay inay sidaa tahayna nabigu xadiidka abi saciid buu ku sheegayo wuxuu yihi laa tattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuhu ama la dakhaltumuuh kuwii idinka horreeyey jidkoodii baad u raaci doontaan dhudhundhudhun iyo taakataakaad u cabiran doontaan sidoodii xataa hadday god galaan xayawaanaadkan yaryarkee dabiga la yidhaahde intan leeg godkiisa hadday galaan dadkeenna qaar baa dabiga maasacagalayda mooda dabcan mana aha maasacagalaydu luqada carabiga qawaamiista waral baa lagu yidhahdaa waaw ralaam waral baa la yidhaahdaa baasha maasacagalaydahe marra dadka cunta marrana arigi iyo maqashaba layse hilbaha cunta dabaduna waa bahal yaroo markay godkiis ku nabteed soo saarto halkan gacantaad gashan ama jeebkaaad ku ridan waad wadan ama intaad soo qaadato ood miiska saaratayna markaad xoogay hayse kaaba carari mayso miiskaasay kugu jiri faranjaarkaad gashan boorsadaad bugta ku wadato iyo kombyuutarkaad jeebkiisa gashan bahal iska yar weeyo aad iska miskiino marka waralkan dallayska ah, ee aan laba agmari karin maaha marka dabbiga godkeedu bini aadan lama eka wax intan leeg meel dhooba iyo badan oo haddana ciriiri hadday galaan dhoobada iyo wasakdaa iyo ciriirigaasaad nafta iskaga qaadi doontaan halkay maraan baad mari doontaan hadda tan waxaan arki caawa kristanka way dabaal dagaane annaga maxaa noo diidanbaa waa hore la qoray hadda maaha dhowr boqoloo sano ka hor afar boqoloo sano ka hor baa la qoray oo la maxaa noogu diideen kristanka way dabaal degayaan ciise udib soo tii nabigu sheegay maha sal arki doonaa cidda qortay iyo ku qortayna waa sheegi doonaa si aan loo dhihin waxaanaan dhihin baa nalaga sheegay marka waxaan rabaa inaan iraahdo waiyaakum wamuxdathaati lumuuri nabigu taasuu ogaayoo loo waxyooday horena uga digay iska ilaaliya faina kula muxdathatin bidca wax kastoo gadaal diinta lagaga dara magaciisu sharciga ihi wey wa kula bidcatin dalaala bidco kastana baadi wey waxaa la yidhaahdaa carabtu yidhahdaa jaha nahrullaahi batala nahru macqil webigii alla hadduu yimaado macqal webigiisa xol ogaa baana waxay ku baxday yidhaahdaan nin waxoogay biyoa meel ku haysta oo laleeyahay beertiibaa si iga ahe in yaroo biyaa iigu oo kolba yar intuu usii daaya dadka u diidaya iyadoo saas tahay hadday biyo minallaahi iyo roob intuu yimaado webiyadu fatahaan cid baa weydiisan waxay dhaheen webi allah yimidoo oo deeqdiisii waasac ahaydo kii yaraa ee nagu wax noo kisakisaynayey lagaba maaran looma baahna wiiis somaliduna waxay ihahdaan haddii sheekh yimaado maxaa la yidhi macallin fadhiisay sheekh hebel baa iyo qof hebel baa iyo saasaa la sheegay mar haddii nebi maxamed hadlo calayh salaam way dhammaatay baabkaa waa xeraya sheekadaa way af tahay soo lama dhihin faruddu ilallaahi warasuuli nabigu wuxuu leeyahy wa kullu bidcatin dalaala wax kasta oo bidcoo gadaal diinta lagaga darana baadi wey iska ilaaliya mar hadday sidaas tahay nabigeenna sal allahu aleyh wasalam uu inoo sheegay waxaan isweydiinaynaa qodobka labaadaan rabaa inanaga gudbo mawliidku ma bidca nacam haa ma khilaaf baa ka jira maya waa itifaaq mawliidku inuu bidco yahay inta bannaysa iyo inta diiday isku raacsan yahay dhammaan waa la isku raacsan yahay si aan halkaa u gaaro waxay yidhaahdeen xataa culimmadii u qiil bixisay inuu bidco yahay qiray waan soo qaadan doonaaye mawliidkan iyo xafladan iyo dabaaldegan diinta salma ku leedahay maya goormay bilaabatay yaa bilaabay xaggee bay ka bilaabatay intaa taariikh ahaan aan wax si kooban qaybta labaad hadalkayga u dulmaro muslimiintu dowladaha isdaba joogay khilaafadii afartahayd markay dhammaatay mucaawiye waxaa ka soo bilaabatay reer bani umaye xukumkoodii baa ka soo bilowday cali radi allahu canhu wa ardaahu dhimashadiisii kadib xilligii mucaawiye caamuljamaaca la yidhiye xasan ibni cali uu ka degay xilka saan muslimiintu isugu baabi'in afartanka hijiradu markay ahayd bay ahayd afartankii wixii ka dambeeyey ilaa boqol soddon iyo laba khilaafadii reer bani umaye iyo dowladoodii iyo boqortooyadoodii baa ku dhammaatay afartankii hore mawliid lama aqoon weligeedna lama dhigin afartankaa marka laga reebo boqol iyo soddon iyo laba afartan ka gooyay imisaa soo hartay siddeetan iyo laba dhig mise toddobaatan iyo laba sagaashan iyo laba sano sagaashan iyo labadaa sano ee dowladdii reer beni umaye jirtayna hal habeena mawlid muslimiintu lagama dhigin xaflad iyo waa la dabaaldegina laba isuguma imanin labana isweydiinin boqol iyo soddon iyo laba markii la gaaray waxaa dhacday boqortooyadii kala dhexli jirtay hogaanka reer bani umaya oo marwaanulximaar ninka la yidhahdo ugu dambeeyey waxaana la wareegay boqortooyadii ka dambeysay reer bani alcabaas ee ugu horeeyey abulcabaas isafaax abu jacfar ilmansuurna uu ka dambeeyey khilaafadoodii intay xoogga lahaydii hore jirtay lama aqoonin ilaa saddex boqol iyo dhowr iyo toddobaad lixdankii laga soo gaaray waxaa dhinaca maqhrib alcarabi la yidhaahdo waddamadan morocco iyo jazaa'ir iyo ka soo bilaabatay dowlad niman bani la dhihi jiray iyaguna faatimiyiin la baxayoo awlaaddii faatima binti rasuulilaahi baan nahay shiiciya alubeyt baa nahay beena dadka ku qabsaday kadibna dowladoodii saddex boqol iyo waxoogay markay ahayd waxay u soo wareegtay masar hogaanka ciidanka jawhar siqili buu ahaa iyagana waxaa hogaaminayay markaas nin la baxay almucizu lidiin illaahi waa nimankii qaahirana dhisay halkaana dowladda ka aasaasay nimankaa muslimiintu waxay muttafaq ku yihiin gaalo shaati muslim qabta inay ahaayeen imaam alghazali dheh abu bakr albaaqilaani dheh kutubta ay ka qoreen niman ilaahna rumaysan maahayn laakiin xukun bay ku wateenoo inay muslimiin yihiin shiicana yihiin ahlubeytna rumaysan yihiin ayay rumaysnaa ay sheegan jireen dowladoodaoo xilligaa bilaabatay saddex boqol iyo waxoogay qarnigii afraad dhexdiisa waxay dhammaatay qarnigii lixaad dhexdiisaoo shan boqol lixdan iyo toddoba ayuu salaaxidiin alayubi oo ra-iisul wasaare uu ahaa xilligaa iyaga baa soo afjaray oo cabaasiyiintii khilaafadoodii oo iska magac ahayd awooddii dib ugu soo celiyey intaas waxay jireen muddo saddex boqoloo sana qiyaastii ah bay jireen ama laba boqol iyo waxoogay sana ah muddadaa iyo waxoogay sana dhexdooda ah ayay bilaabeen ninkii horreeyey bilaabay almucizu lidiin illaahi buu ahaa qaahiruuna ka bilaabay toddobiiyo sanad guura dhalasho buu aasaasay dadka lagu mashquulinayay oo laysaga sii jeedinayay toddobiiyo sanad guura dhalasho nabiga calayi slam kawdhe cali faatima xasan xusein ilaa aduriyadoodii ilaa isaga qoyskoodii ilaa isaga markaa xilliga haystay dhalashadiisii laga soo gaaray sameeyeen arrintaa waxaa sheegay oo qoray ninkii culammadii reer masar ee taariikhiga ahaa axmed ibn cali almiqrizi kitaabkiisa la yihahda almawaacid ulictibaar bidikri alkhitati walaathaar juska koowaad afar boqol iyo sagaashan bay kaga qorantah ou leeyahay nimankaasaa mawliid la dhigo soo bilaabay mararka qaarkood bay kala googo'day oo waxaa ciidanka iyo ra-iisul wasaare usoo noqon jiray dad sunniyiinah oo iyaga aan rabin laakiin ummadda sharkooda ka yaraynaya oo hal qoysoo isdhaldhalay jamaaldiin eh, jamaal la dhihi jiray amiiruljuyuush la dhihi jiray iyo wiilkiisiiyo wiiluu sii dhalay iyo caruurtiisa awiyada u ahaabaa kala dhexli jiray marbay markay iyagu awood adkaadaan bay baabi'in jireen mawlidyadaas markay kuwan soo xoogaystaan boqortooyaduna dibbay u soo noolayn jireen ilaa ay dhammaatay xilligaa waa la halmaamay muddo lixdameeye sanaa kadib bay meel kale ka butiri ninka waxaa kaloo sheegay taariikhdaas ninka la yidhaahdo alqalashqandi kitaabkiisa subxulcashaa fii sinaacati linshaa juska saddexiyo tobnaad jalasaadkii ay faaimiyiintu ama cubeydiyiintu qaban jireen markuu tirinayay wuxuu leeyahay aljuluus thaali juluusuhu fii mawlid nabiyi sal slam fi aani cashara min shahri rabiic lawal labiyo tobanka bisha mawliid buu fadhi weyn u qaban jiray xuska nabiga sal allahu aleh wasalam waxa caadadoodu ahayd buu leeyahay in xalwo iyo buskud iyo macmacaan iyo cunno kala duwan in la qaybiyo habeenkaas oo madaxda iyo dowladoo dhanna damaashaad iyo dabaaldeg la sameeyo sheeko dheer buu kaga sheekeynaya sidan hadda loo sameeyo oo kale uu tilmaamaya inay u samayn jireen qofka saddexaad ee arrintaa sheegay waxaa weeye ninka muftigii masar ee mar dhow soo gaaray ee faqiihii xanafigana ahaa majmuucii nawowina dhammaystiray moxamed bakhiit ilmutiici raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay waxaa dhacay wa kaara su'aalu canhu suaashiisuna aynagu badatay waxaa kamida mawlidka waxaan leenahay buui ina awala man axdaaha biاlqaahirati alkhulafaau alfaatimiyuun wawaluhum lmucizu lidiin illah ninkaasaa bilaabay ninka afraadee ka hadlay waxaa weeye nin la yihahda xasan sanduusi wuxuu qoray la yihahda taarikh lixtifaali bilmawlid اnabowi goormay soo bilaabatay taariikhda dabaaldega mawlidka nabiga safxada lixdan iyo labaad wuxuu ku leeyahay baaristii iyo dabagalkii iyo dhugashadii badnayd ee isbarbardhigii waxay i gaarsiisoon ogaaday cidda ugu horreysay ee bilowday bidcada mawliidku inay faatimiyiintii ahaayeen oy ka dhigeen ciid guudo fasax waddanka oo dhan iyo sanad guuro guud ay ka dhigeeno sanad waliba la qabsado ninka shanaad ee ka hadlay taariikh ahaan waa ninka la yidhaahdo sheekhii reer masare culimmadooda waaweyn ka mid ahaa cali maxfuud kitaab wuxuu leeyahay la yihahda alibdaac fii madaari libtidaac safxada wuxuu leeyahy awalu man axdaaha bilqaahira alkhulafaau alfaatimiyuun fi lqarni araabic fabtadacuu sittata mawaalid lix sanad guuro iyo mawlid bay sameeyeenoo nabiga calayi salatu salaam caliy bni abi aalib faatima azahraa xasan iyo xusein khaliifada jooga markaase iyaga ah sidaasay ahaan jirtay ilaa afdal amiiru ljuyuush uu baabi'iyo ra-isul wasaare muddo ahaa kadib markuu daciife xaakim biamrilaahi soo noqday ayaa dib loo soo nooleeyey buuri ninka lixaad ee ka hadlay taarikh ahaan waa ninka lahaa cizat caiya kitaab buu leeyaha albidcatu taxdiiduha mawqif islaami minha wuxuu leeyahy waawalu man axdaahu bilqaahirati almucizu lidiin illaahi alfaaimi sanata aaaa saddex boqol iyo lixdan iyo laba hijradu markay ahayd buu qaahire ninkaasi ka bilaabo u horeeyey ninka lix toddobaad ee ka hadlay nin la yidhahda doctor xasan ibraahim xasan wey kitaab wuxuu leeyahay la yidhahda isagiiyo nin kala wada qoreen taariikhdii almucizu lidiinillaahi ka qoreen almucizu lidiinillaahi taariikhdiisii ay ka qoreen safxada laba boqol siddeetan iyo shan wuxuu leeyahay wa kaana alfaatimiyuuna yatakhiduuna hadihi alacyaada wasiilatan lijadbi aracaaya ilayhim shacabkaa lagu soo jiidan jiray ciidahan mawliidka uu ka mid yahay dhisayaan markay ahayd baa waxaa baabi'iyey ninkii la dhihi jiray alafdal amiirujuyuush kadib markii la gaaray iyo antii isagiina la dilay si qarsoodia ah lagu dilay ee xaakim biamrilaahi qabsaday alamr biaxkaamilaahi baa dib loo soo celiyo loo soo nooleeyey intaasoo dhani culimmadu waxay tilmaameen taariikh ahaan wuxuu bilowday waxaana bilaabay nimankii baatiniyada ahaa ee faatimiyiinta ahaa ee culimmada mu'arikhiinta muslimiintu ku ijmaaceen inay gaalo islaan sheegata ahaayeen shacabkaana lagu mashquulinayay oo dowladdu sanad gurooyinkaa fara badan shacabku siyaasadda dowladdu ku soo jeedsadaa haddaan wax lagu maaweeliyo ahlubeytkay sheeganayeenna shaati ay ku gabanayaan bay ahayd abcan iyaguna waa nimankay ka soo jeedaan dee shiicada ismaaciiliyada labadeeda qayboodee kuwan buharada iyo agakhaankan iyo duruustan lubnaan joogta iyo kuway ka soo jeedaan weeye diimaha kalaba haystaan muslimkana lahayn culimmada qaar kadib markay qarsoontay ayaa dib waxay u bilaabatay lix boqol iyo wax markay ahayd nin lix boqol iyo soddonkii dhintay ayuu siyuuti u tiirinaya alxaawi fi lfataawi wuxuu leeyahy ninka u horreeyey arrintaas sameeyey saaxibu irbil almaliku lmudafar abu saciid kokbari waaye laakiin abu shaama imaam abu shaama shaafici kitaabkiisa alxawaadi wاlbidac isagu wuxuu ku sheegayaa sabxada lix iyo tobnaad wuxuu ku sheegayaa nin amiira uga horeeyey oo magaciisa la odhan jiray buu leeyahay cumar ibni muxamed ilmulla kaasuuna abu saciid kookbari ku dayanayay labadaa nin ee la sheegay niman culamaa ma ahayn niman madaxa oo iska khayr jecel bay ahaayeen laakiin niman culamaa ama taariikh culamaa ama cilmi ay wariyeen ama cilmi lagu yaqiina midna ma ahayne oo niman madaxna ah qaarkoodna iska khayr jecelaa khayrkana wax ku bixin jiray bay ahaayeen abcan dee diinta ahlu baa hala weydiiye la yidhiye nin iska madaxoo iska khayr jecel oo xawood iyo maamul iyo dhaqaalana haya wixii la yar quruxsanaadana xoolo ku shubayaay iyo shacab u sacbinaya dini laga qaataay meesha kuma jirin marka nimankaasi waa nimanka soo nooleeyeye iyagu nimanka bilaabay maaha way bilaabeenta ibnu kaiir loo tiiriyana ibnu kaiir sidaa ma dhihin intaasi taariikh ahaan markaan kaga baxo halkaa waxaad ka garateen mawliidku xilligii nabiga ma jirin saddexdii qarni ee fadliga badnaana ma jirin qarnigii afraad buu saddex boqol lixdan iyo laba bilowday haddaba xus weyn oo nabiga loo dhigo khayr weyn oo janno lagu doono oo sanadkii la noolaynayo oo intaas la muujinayo oo nabi aan samayn oo aan khulafo iyo saxaabo samayn oon quruuntii khayrka badnayd samayn cidda bilowdayna ay niman islaamnimo iyo shiicana sheeganaya hoostana inay gaalo ka yihiin laysku wada raacsan yahay annaga iyo qolyahan mawlidka dhigaya waa isku raacsannahay arrintaas faatimiyiintu inaynan muslin ahayn laakiin muslimnimo iyo shiicanimo ku qaraabanayeen taa way nagu raacsan yihiinoo naguma diidana oo xataa aimmadan ay ka soo xiganayaan sidaa qoray oo qaba nimankaas inay gaalo ahaayeen mar hadday sidaas tahay dee khayrka ay kuwa ugu horreeyeen haddaynu kuwa meesha ka saarno lix boqoloo sanaa muslimiintii dhammaatay mawliidna lama aqoonin nabigu wuxuu leey waiyaakum wa muxdathaati lumuur waxa gadaal diinta cibaadaadka iyo khayrka la mooday lagaga soo dari doono iska ilaaliya oo lix boqoloo sano khayrka la arki waayey ee saxaaba arki waayeen saxaabada nabiga ayaa ka jeclaa sal ly slam amar ilaahay in la ateeca nabi maxamed yaa ka jeclaa saxaaba haddii lasoo dhaafo saddexdii qarni ee khayrka badnaa oo ay aimadii afarto imaamu abi xaniifiya iyo shaafici axmed ku jireen ay amadii xadiidkoo bukhaari iyo muslim iyo ku jireen oo intaa sunnada nabiga habeen iyo maalin uruurinayey yaa nabi maxamed xuskiisiiyo nooleyntiisa ka jecla ma jirin intaasi wax qabay oo ilaahay ugu dhowaaday xaflad iyo mawlid damaashaad baa la dhigi ma jirin halkaa waxaa kaaga cad inuu bidca yahay inta aduu ka qaadatay ma ahee aan kuu tiriya culummadaa tiri oo isku jir ah mawliidku inuu bidco yahay afka ku ballaadhiyey aan soo qaato ninka ugu horeeya ninka la yidhahda callaab taajiddiin alfaakihaani markii mawliidkani soo baxay kitaab buu qoray oo la yidhaahdo almawrid fii camali lmawlid safxada labaatanaad wuxuu ku leeyahay laa aclamu lihada almawlidi aslan fii kitaabin walaa sunna walaa yunqalu camaluhu can axadi min culamaai اlumma aladiina hum اlqudwaة fi اddiin almutamasikuuna biaahaari اlmutaqadimiin bal huwa bidcaة axdathaha اlbaطaaluun wuxuu yidhi mawlidkan la dhigayo asaluu kitaab iyo sunno ku leeyahay midna ma hayno ma garanayno hal qofoo culimmadii ummadda oo laga soo guuriyey inuu sameeyeyna ma jiro culimmadaasoo a kuwa lagu dayan karo ee dadkii hore iyo culummadii ka horreysay dariiqoodiiyo jidkoodii haya bal huwa bidcatun bidco weeye gadaal laga keenay ninka labaadi waa ibn alxaaj kitaab wuxuu le almadkhal la yidhaahdo juska labaa saddex boqol labaiyo toban wuxuu leeyahay mawliid aan dembi kale ku jirin buu ka hadlayaa wuxuu leeyahay camalka mawliidku hadduu ka khaali yahoo ka maran yahay waxbaa la garaacay iyo waxbaa la dhegaystay oo waa la isjajabiyey ka maran cunto keliya la sameeyo mawliidna loo yebniyoodo asxaab iyo dad wanaagsan keliyana loo yeedho waxaan ka soo sheekaynay sheeko dhowroo waxa macsiyo ka dhexdhacda uu ka sheekeeyey laga daayo fa huwa bidcatun binafsi niyatihi faqad mawliid baa loola niyeeday keligeed yaa bidcaa buu yidhi id ina dalika ziyaadaة fi اdiini laysa min camal salaf lmaadiin waa bidca diinta lagu soo daray iyo diinta ziyaada ah oo aimmadii hore iyo culummadeennii tagtay jidkoodii laga dhaxlay aan ahayn watibaacu salafi wlaa bal wjab dadkaa hore dariiqooda mawliid la'aanta ah habboon raacitaanka isagaana waajib ku tahay ummadda inay raacdo ninka saddexaadee ka hadlay abu isxaaq shaaibi waay fataawaddiisaa lagu weydiiyey mawliidko markaasuu wuxuu leeyahay ereyga soo socda safxada laba boqol iyo saddex macluumun ana iqaamat almawlidi cala alwasfi almachuudi bayna annaasi bidcatun muxdatha wa kullu bidcatin dalaala waxaa laysla wada og yahay buu yidhi oon laysku diidanayn mawliidkan qaabkan dadku u sameeyaan loo samaynayaay inay bidco gadaal ka timid tahay bidco kastana waa baadi nabigaasaa yidhi sal l slam bidco kasta waa baadi ninka afraadi waa nin caimmadii ka mid oo inuu u qaylbixiyey isku dayey laakiin aimmadii hore waxaa lagu yaqiinay isaga hadday si ula muuqata waa dhihi jiray laakiin taariikhda kama been sheegi jirin xaafid ibnu xajar alcasqalaani sida xataa suyuuti filxa alxawi fi lfataawi jiska kooaad laba boqol labaatan iyo sagaal uu kusoo gurinaya wuxuu leeyahay aslu camali lmawlidi bidcatun lam tunqal can axadin min asalafi asaalix min alquruuni alaaa asalka mawliidka la dhigaaye waa bidca hal qof oo salafkii wanaagsanaayee hore iyo quruuntii saddexdee fadliga badnayd hal qof lagama hayo oo sameeyey waxaa ka mid a ah dadka u qiil sheekhaas ardaygiisii oo sakhaawi eh, shamsidiin isakhaawi calamudiin maaha calamudiin isakhaawi waa ninkan qiraa'adka wax ka qoray kan shamsidiin isakhaawi waa ninka culuum lmustalax iyo wax ka qoray eh, alfiyada eh, ciraaqa sharxay kitaab wuxuu leeyahay alajwat lmardiya la yidhaha juska saddexaad kun hal boqol iyo toddobiyo toban bejka iyo safxadaa wuxuu ku leeyahay su'iltu can asli camali lmawlidi ashariif nabiga shara dhalashadiisa sharafta badan mawliidka loo dhiga xaggay kasa leedahay baa la i weydiiyey faajabtu waxaan ku jawaabay lam yunqal can axadin min asalafi asaalix hal qof oo salafkii suubanaa lagama soo guurin fi lquruuni ahalaaati alfaadila saddexdii qarni ee fadliga badnayd hal qof lagama hayo wainamaa xadaa bacdu wuxuu yimid oo keliya ka gadaalunbuu ka yimid marka aimmadii culimmada iyo taariikhdu intaa isku raaceen qofku aniga saasay diin ahaan ila tahay haba ku khaldanaadee wuu dhihi karaa laakiin ina xishood la'aantu waa ceeb wax haddaad qabto waad dhihi kartaa masalena si intay kula noqoto qof kasta waa khaldami karaayoo basharkaa dadkeennaa ka mida oo nabigeennaa ihi kullu bani aadama khataa a'immadeennii baan leenahay waxay ku ijtihaadeen ay khaldameen lagu raaci maayo laakiin ajir bay ka helayaan oo nabigaa ida ijtihada alxaakimu fa asaaba falahu ajraani waida ijtahada fa akhطa'a falahu ajrun dadaalkii khayrka raanti ku bixiyey buu ajir ka helaa qaladkuna waa loo dhaafayaa dadaalkaa loogu dhaafayaa laakiin waxaa jira cilmi baa laga hadlay iyo xishood la'aantu waa kala laba intaa culummadaa tiri waxaan dhegaystay wadaad soomaali u malayn sida laygu yiri de codkiisa uma aqaana reer narobi wey oo le mawliidka ilaahay baaba dhigoo nabi maxamed baa dhigay warnimaya beenta waa laga xishoodaa qofku ilahay inuu ka cabsadaa wanaagsan qofku inuu xasuusto aakhare in la isxisaabinayo masalada si waa kula noqon kartaa anuu halkaasaan u malaynayaa si rag culumaa dhehen uu dhihi karaa ama hadalkaasoo culimmadaa igu horraysay waad dhihi kartaa laakiin been qayaxan xishood la'aan dadkuna waxaan rabaa inaad ogaataan waagii wixii la raba layska sheegi jiray waa la soo dhaafay dadku waxbaa la bartay waxbaa la dhagaystaa waxbaa la akhriyaa dadku indhihiya dhago furan bay leeyihiin waagii dadku iska dhaga xirnaayeene intuu wadaad meel ku xaraysto wuxuu raba ama anigu ama qof kale aan ku akhrihi jiray ma aha qofka inuu sharafta iska qaado oo shaahid iyo markhaati isaga noqdo inuu maxishooda beenaalo ayah qof aan cilmina lahayn ilaahayna ka cabsanayni uu yahay ma wanaagsana inuu yidhaahdo ilaahay baa dhigay iyo nebi maxamed baa dhigay iyo saxaabaa dhigta iyo waa been aan ilaahayna lagaga cabsanin aadamihiina aan lagaga xishoonin ibnu xajar casqalaani iyo sakhaawi iyo siyuutiya waxay ka mid yihiin culimmada tiri dad badan baa sameeye intaan dhihi lahaan way dambaabeen amaan qayl u daydaynaa laakiin maca daalika xaqiiqada runtii ee taariikhda de waxaan culamo ilaahay taqaaniyo cilmilaho kama been sheegin ma jiri jirin gadaal buu ka yimid bidco weeye way wada qireen marka isaga haddaynu mid yimaadinaa nabigaa sameeyey maxishooda wey beenaala wey qof ka markhaati kacay weeye inuusan waxna aqoonin ilaahayna ka cabsanayn marka taasoo kale in laga xishoodaa wanaagsan oo qofku waxyaabahaasoo kaleetana intaa hadda aan ka sheegayeyba een uma qalanto ma mudna laakiin waxaan isleeyahay amay kuwo kaloo waxaa ku kadsoomi lahaa ama sidaa wejiga isaga fiiqi lahaa amay fariintani u tartaa in wixii markaa diin ahaan ula muuqda uu sheego laakiin usan wejiga isdheerin intaasi haddii ay caddaatay in gadaal ay ka timid inay bidca tahana ay caddaatay culummadiina ay isla qireen taariikh ahaanna halkaa la ysla dhigay horayna aada u soo ogaatay nabigu inuu yidhi kullu bidcatin dalaala adiga baadi maxaa ku daba dhigay adiga wax baadi ah maxaa ku daba dhigay intii khayrka ahayd ee qur-aan iyo sunno ku sugnayd baabaan wakhtigaan ku samayna la'ana intii salaad sugnayd intii dikri iyo tasbiix sugnayd intii qur-aan sugnayd intii sadaqaad sugnayd intii nabi maxamed lagu sharfayey qur-aan iyo sunno sheegeen baan wakhti aan nuskeed ku samayna la'ana adoo intii saxda ahayd wakhti ula wakhtigaagi iyo dadaalkaagii waxaan jirin inaad geliso oo ilaahay baan khayr kaga dooni aad tiraahdo wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncan way intay masal ahaan ula khaldantaye ijtihaad ahal u ahaydna waxaanu leenahay fa akhtaa falahu ajrun weeye iyagana allaha ka dhaafo innagana ku dayasho ma mudna waxa loo noqdo ee lagu kala baxana kitaabka ilaah iyo sunnada aad caawa soo maqasheen wey dadka ay la noqotay qaybta dambe dadka ay la noqotay in mawliid la dhigo dhowr arrimoodaan soo qaado dee wax kastoo hadal kastoo la yidhaahda ninbaa waxay yidhahdeen carabta dee aygii ciyaba lagu tuura hal dhagax dhagaxu dahab qaali u noqon lahaa de waa nin kastoo yidhaahda hadalba hadal loo jawaaba macna ma mudna shareecadu usuul iyo kitaab iyo sunnay leedahaye wixii uun kitaabkaa iyo sunnadaas ama salafku camal ay sameeyeen loo yar ekaysiiyey kanamuu u yareg baan rabaa inaan wax dur istaago shubahaadka midda koowaad waxaan rabaa inaan idhaahdo dad baa mooday aayado qur-aanihi inay mawliid iyo dhalasho nabi ka hadleen aayada aan kaba hadlin dhalasho nabi ala salaam bay u qaateen ama ay la noqotay ama qaarkood aan dhihi karaa kas bay aayadda u leexiyeen iyo garasho iyo aqoon la-aan waxay ka tahayba iyaga ilaahay baa aqasadkooda iyo qalbigooda wixii ku jiray rabbi baa ka xisaabtamayaan waxaa la yidhi ilaahay baa ku yidhi fii suurati yunis qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fadliga ilaahay iyo naxariistiisa ha ku farxaan kaasaa ka khayr badan adduunyadan maalkeedii iyo jaaheedii iyo mansabkeeda ay urursanayaan madaba naxariistii ilaahay nabiga dhalashadiisaa ka mida ah bay yidhahdeen qaarna waxay yidhahan nabiga dhalashadiisaa loo jeedaa tafsiirka saasihi wakhti dhow wuu bilowdaye xataa culimmadii hore iyo waagii hore wax la yaqiinay ma ahayn laba labadubana marka lagu noqdaay waaba tafsiir khaldan wey qur-aankuna waxaas kama hadlin marka koowaad weeye culimmada muslimiintaoo madaahib kala duwana tafaasiir bay wada qoreen dhammaan tafaasiirtii la qoray wax wax nabi maxamed dhalashadiisa ku fasiree lama hayo wadaadun mawliid ka hadlaya oo meeshaa-un ay ka tustay amaad waxuun ka raadin kartaa wixii intuu dhihi lahaa waxuun la quruxsanaaday u qayl raadi ay la noqotay maahane kutubtii qur-aankan tafsiirkiisa laga qoray aimmadii hore tafsiirka aragtida ku kala duwaneed laga qoray wixii aayaad iyo axaadiid iyo aaaar soo qorayore la qoray wax ku fasiray bifadli illaahi wa biraxmatihi dhalashanabi ma jiro wax sidaa u maleeyeyna ma jiraan marka ummaddii muslimkaydoo dhan oo tan iyo saxaabiya taabiciin iyo kuwa ka dambeeyey lahaa aayadda nabi maxamed inaynan uba qaadaninba dhalashadiisa inay ka hadlayso waxay ku fasireen fadliga iyo raxmadda risaalada nebi maxamed iyo islaamka lagu fasiray haddii aayaddaa intii laga qaato naxariis baa loo dabaaldegayaa lagu fasirayo bicadiyo soo saaristiibay culimmadu ku fasireene maataa inta loo qaatuun iyadan u dabaaldegaynaa la dhaho haddii wuxuu daacadnimo ayada tafsiirkeedii tahay culimmadii iyo tan iyo cahdi saxaaba iyo taabiciintii aaaarta laga warinayo fadlilaahi waraxmatihi qolo fadliga tiraada waa islaamka raxmadana waa bicada nabi maxamed soo saaristiisa tiraada iyo qolo tiraada fadligu waa soo saaridda nabi maxamed raxmaduna waa islaamka tiraahdaba labada unbay ku meeraysteene bicada soo saarista iyo islaamka ina soo gaaristiisuna marbay ahaydee maxay u dhihi waayeen baan isweydiiye mar badan taasaanu u dabaaldegayo intaanu dhalashada iska dayno tanay aayadda lagu fasiraye lama rabo in tafsiirkeeda inta laga tago aayaddu kama hadlin dee haddiibase raxmadda guud bay soo gelaysaa iyo fadligu dhalashada nebi maxamed tahay bicadaa ka naxariis iyo fadli badan naxariista ilahay inoogu naxariista nebi maxamed dhalashadiisa waxaa ka weyn maalinkii nabi laga dhigay kama sanad guro laga dhigoo loo dabaaldego haddii kaan loo dabaaldegan la yidhaahdo maalinkii uu beder guulaystaybaa iyadana taariikh weyn oo fadli iyo raxmadda ilaahay soo gelayse dee iyadana aynuu dabaaldegno haddaynuu dabaaldegno maalinkii maka iyo kacbadii la xoreeyey asnaamtiina laga qaaday ee fatxu maka laftiisaa nicmo weyn ahayd oo beytka ilaahay xoroobaye isna sanad guura aan u samayno haddaynuu samayno maalinkii nabigu alay slm xajatulwadaac xajiyey ee caalimtii baray ee ay soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum baa iyadana abaal iyo fadli iyo nicmo weyne iyadana sanadguradda baaldhaga aan samayno dee baasha haddaad tidhaahdaan maalin kastoo ilaahay khayr ummadda siiyeyba aynu dabaaldegna sow maaha dhalashada nabiga gaar kaga dhigay marka aayaddu waxaa kama hadlayso qolaa waxay idhahdeen aayad kalaanu haynaa oo maxay tahay ilaahay baa qur-aankiisa ku yidhi nabigiisa fاladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu wاtabacuu nuur اladii unzila macah ulaaئika hum اlmuflixuun kuwa nabi maxamed qadariye tacdiimiye tawqiiriye weyneeye wacazaruuhu weynaynta nabigay ka mid tahay sal اla alay aslam intaan arkay anigu dhammaan mufasiriintii waxa wacazaruuhu dhalasho la xusa ku daray maarag maba la aqoonba haddayba u haystaan saxaabada nabig alay slam markay xudaybiye la joogay ee carabtii quraysheeda inay nabiga iyo saxaabadu cumraystaan u diiday wafdigay tabajoogga ah soo dirayeen waxay la yaabeen waxaa ka mid ahaa weligeeyo nin dadka raacsan ay saa u qadariyaan sida maxamed dadka raacsan u qadariyeen mabaana arag hadduu candhuuftuso dhulka kuma dhacday dheheen qof baa dhexda ka qabsanaya hadduu weyse biyo qaatana biyaha dhulkuma dhacaanoo kuwaa dhulka isaga dhigayoo barakaysanaya dadkii candhuufta la tufay hawada ka qabsanayay miyay garan waayeen in sidaa loo weyneeyo la xasuusta maalinku dhashay dadkaasaa loo tilmaami lahaa nabig xasu loo weyneeyo cabdilaahi bni cumar iyo raggii markay soo xajinayaan nabigu meeshuu jidkuu maray mari jiray geedku intuu ku daalay harsadayna iyagoon daallanayn fadhiisan jiray meeshuu ku weysaystayna ku weysaysan jiray meeshay xaaje iyo kaadi qabatayna iyagoona kaadiya xaajahaynin intay aadaan iska keeni jiray wacazaruuhu kamaynan fahmin maalin ku dhashay u dabaaldaga kumaynan darin marka ma axdaa way wa muxdathaat lumuuri waay tafsiir cusub waay wacazaruuhu hadday taa ka mid tahay nabigu dadka inta sida loo qadarinayo ilaahayna baraya magaciisa sida loogu dhawaaqa xataa la baray gurigiisa sida loo taga la baray sida loola hadla la barayay in isagoo guriga ku jira bannaanka xataa looga dhawaaqa loo diidanaa tan intaba kala weynaatay dadkii ma la bari waaye waa tafsiir xaadioo bidcaawa iyadana arrinta labaad taa qur-aanka intaa kaga baxo sunnada nabigana axaadiis asaxday sideeda laakiin si khalada loo fasiray baa la yidhi waa loo daliishanayaa waa arrinta labaad een raba inaan xuso axaadiis asaxday oon mawliid ka hadlaynin waa in lagu camcamiyo laysku dayey ama halkan luuq loogu heli karaayo loo qaylbixiyaa ayaa laysku dayey xadiiu xadiid imaam muslim wariya abi qataada alansaari uu labiga yidhi sawmu yowm linain maalinta isniinta wuxuu u soomayaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi daaka yowmun wulidtu fiihi waa maalinkaan dhashay waxaan u soomayo markaase waxay dhahen nabigu mar hadduu xasuustay maalinkuu dhalanayay innana waa xasuusanaynaa laba arrimoodba in meesha lagu ay ku daraan bay ahayd haddii xadiidkaa la fahmayo nabigu calayi salaam dardaaranka uu bixiyey isniin iyo khamiis in la soomay ahayd labadaba mar labaadoo la weydiiye waxa u soomayana wuxuu yihi labadaa maalmood camalka ilaahay loo kor yeelaayo anoo sooman camalkayga in la kor yeelaan rabay haddaba isniintaas saddex arrimood baa ku xeeran mar wuxuu yidhi nabigu waa maalinkan dhashay marna wuxuu yidhi camalka ilaahay loo kor yeelaa isagu muxuu sameeyey dadkana faray isagu wuu soomay dadkana soomuu yidhi kow horta rabiiculawal iyo bil kama dhigin wax toddobaadluu ka dhigay waa camal sunnaah toddobaadluu ka dhigayoo waa la tuuray toddobaadlihii maalin isniinuu yidhiyo taariikh labayo tobanoo maanta axad ahayd baa laga dhigaye isniintii berri ahayd baa laga leexiyey haddana xadiiskaana istaa buu ku leehay war xadiisku iniin buu ahaa axad badanna dabaaldegtay xadiidka xaseed oga leexatay midda labaad nabigu toddobaadlu u soomi jiray dadkana isniin kasta sooma yiriye adigu sanadkii imise isniinood baa ku jirta imise jeer baa lagu yidhi soo celceli may ma rabaa tir anigu hal mar oo xaggeed ka keentay xadiidkan ka keenay mid xadiidku waa toddobaadle mid saddexaad waxaa lagu yidhi nabigu wuu soomay may anigu raashin baan ka dhargiyo waan dabaaldegi waan cuniyo waan cabbi de xadiidkii garay allah taqaanaae eh. xadiidkaa nabigaan daliishaday wuu soomay anuu raashin baan cuni xageed ka keentay nabigoo soomay baan ku dayanayaa warsooniya raashin cun baa la daydaa haddiiba aad nabiga xataa xasuusanaysa maalinkuu dhashay soonkii uu la yimid maa soontid cashuuraa nabi muuse iyo qowmkiisa ilaahay badbaadiyey nabi muuse waa soomay nabigu markiiaan ku dayda lahayn lahaa ba wuxuuna yidhi dabaaldegoo raashin karsada mise soomuu inoo jideeye yowma caashuura soom baa lainoo jeedaya waan soonnaa tii nabi nicmadii nabi muuse iyo qowmkiisa ilaahay badbaadiyey fircoonna halaagay nabi muuse soom buu ku xusay intaas markay ka soo wareegteen nabigeennu xusayey soom buu ka dabageeyey innagana soom ilaa hadda ka dabageynaa halkaa waxaad ka garatay haddiiba maalin ambiyadu xusaan xuskiina lagaga dayanayo say u xuseen baa loo xusaa ani may ma rabed nin raashin rabaata iga daadee nin hirib u ooman waslada inuu ruugana raba sakaar inuu qashana rabaa tahay dee masaloo nabi maxamed ku dayanaya maaha sidii u xusay ma xusaysaa maalinkii haa isniin soo muusan dhihin haa isniinta ka dhig maya toddobaadla ka dhig maya soon manaa la sanadkii ka dhigo isniin ka weeciyo axad bay ku soo adday jimcay ku adday soon maya raashin baan cuni haddana xaggeed ka keentay xadiidka nabigaan ka keenay dee labada gare allay taqaanaae xadiidku waxaas ma galo xadiidkuna waxaa kama hadlayo haddii aan rabnaa nabi maxamed inaan ku dayana sal l slam dariiqiisa raacnoo laqad kaana lakum fii rasuulilah iswatun xasanatun yaa ku dayday yaa xadiidkaa raacay yaa xadiidkaa siduu hagu dhaqmay qofkii isniin kasta sooma hagu dhaday qofkii isniin kasta sooma baa nabi maxamed ku dayday oo isniintiibuu soomay camalkaa la kor yeelayaa darteed iyo wuu dhashaybuu u soomay adnaa u soontay toddobaadlana waad ka dhigtay laakiin nimayo anuu isniin diiday inay gaga soo beeganto isnaan waxba igama gelin toddobaadlana waxba igama gelin soonkiina waxba igama gelin sanadkii mar baan rabaa bisha muli labaiyo tobankeeda ayay astaysan oo isniin hama ku aada waxba igama gelin mana soomayo nabi maxamed soon ku raaci maaye isagu soon hadduu yidhi anugu waan tamashlaynoo wasladan labada dhinac afka labadiisa daam baan saliidiiyo subaga koroska ka sii dayey dee xadiidku sidaas maaha garay allay taqaanaaye taxriif weeye xadiidka halkaa in lala aado taas waa midda koobaad oo xadiidan saxay laakiin la majara habaabiyoo la afduubay wey waxaan afduub waay xadiidka labaadee la afduubay waa xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa iyo hayrkoodba wariyeen aws ibnu aws saxaabiga radi allahu canhu wa yaa nabigu wuxuu yidhi jumca uu ka hadlahayey wuxuu yidhi maalmihiina xoogu fadli badan maalinta jumcada nebi aadan baa la abuuray iyaduu geeriyooday iyadaa qiyaamada afuufmada hore ee la wada dhimanayo iyo ta dambee lasoo wada noolaynayana jumcay dhici doontaa ee maalinka jumcada salligayga badiya sal ly salam salaadiinuna anigaa la ii soo bandhigayaa anoo qabrigaygaa la iigu keenayaa markaasaa la yii ba lagu soo bandhigayaa lafahaagoo duugoobay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay <clears throat> ambiyada jirkeeda waa ka xaaraantinimeeye dhulku inuu cuno sala allahu aleh wasalam waxay yidhaahdeen isu imaatanka iyo kulankayagu nabiga salligiisun baanu isugu imanaynaa xadiidkaana nabigu salaada badiyuu yidhi mawliidkan halkaa ka qaadanaa la yidhi su-aasha waxay noqotay koobaad xadiidku jimcuu ka hadlay horta ma jimcaad ka hadlaysaan soo maanta axad ma ahayn away jimcadii annaga jimco waxaa nagama gelin nabigu saligayga badiyuu yidhi faakiruu calaya min asalaati saliga nabiga ha la badiyo ma sanadkii mar haloo halaisugu yimaaduu yidhi maya jumcaduu si gaara ah u xusaye ma jumcaad rabtaan maya salli nabin baan isugu imanaynaayo maqsuudkii hadafku waa salli nabi intaanan soo gaarin hadalkaa ma runbaa mise waa been jumcadu ma toddobaadla mise waa sanadleh toddobaadla wey toddobaad haddaba ka dhiga maya ma rabno jumcada ku aadiya maya ma rabno maxaad rabtaan sanadkii mar labayo tobanka mawlid wixii ku aada baanu saliga nabiga isugu tegaynaa inta kale saliga ma akhriyaysaan miya haddiiba jumcadun intii laga dhigo jumco la isugu yimaadoo salliga aan akhrina la yidhaahdo taasaaba qiil ahaan uga dhowaan lahayd iyadoo isu imaatinka nabigu ma isu taguu yidhi ay noqon lahayd war anigu toddobaadla ma raba xadiidku waa toddobaadle maalin jimcuu sheegaa maalin jimcana ma rabo salliga nabigana keligii ma ahee waxaad og tihiin baan ku dariyo cairilaahumadaan akhriyi burdahiyo hamziyadii baan qaadi daybaciyo barsanji baan smeerini rag iyo dumarkaan isku dhex yaacini calamadan banaanka babin oo calam banaan la babinaya gaari biib laga sal sali nabiba gaariga bibiibna sala alay salam ariga biibtii gaarigana sala alay salam ay noqotay calankan la babinayee haweenku qayliyayaan ma nabiga saas maa nabiga ah adigu saa haddaad rabto inaad samayso dee xadiidkan weeye hadhin xadiidka afduubin nin baa laga sheegay ninbaa waxaa la weydiiyey su dad wax badan oo khalada samaynaya inama acmaalu biniyaat baa nabigu yiri yiri baa layihi xadiidkanaa saa la yiri saasaasaa xadiidka alla kale ka warran markaas wuxuu yihi tallaay alla xadiidka hadduu af leeyahay oo hadlayo maanta muxuu eed sheegan lahaa buu yiri hadduu hadlayo xadiidku maanta muxuu eed sheegan lahaa war iga daayidan dhehi lahaa xadiidkani maanta hadduu hadlayo adda war ka daan buu dhehi war jumcuu nabigu yiri ee jumca diide war ka dhigay ee diide xadiidku jumca toddobaad walba soo noqonaysa salli nabi la badiyuu hadlayaa toddobaadla maaha jumcana maaha salli keliyana maaha ma raashin kariyuu yidhi masaaman leyle buu yidhi ma ha la qayliyo ha la dhawaaqo burdiyo hamziye ha la qadiyo catirilaahu iyo deybic iyo bersanji buu yidhi salligiiyo maxaa dabada isu geliyey somalia qulxiy xaal farji dabada u geliyey maxaa labadan dabada isu geliyey nin daad qaaday ma maqashay xumbo cuskay nin kitaab iyo sunno sal u waayey baa halkan raba xadii nabi meel uusan lahayn inuu u afduubo ku maqiiqa rabo wey xadiidka saddexaad in la afduuba la isku dayey waa xadii imaamu tirmidi wariyeyoo buraydo laga wariya radi allahu canhu ardaahu wuxuu yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam gabarh durbaan garaacaysuu soo maray oo waxoogay ku luuqaynaysa oo qaadaysa xabin la qaadi jiray markaasuu nabigu kala hadlayoo yidhi maa ka daysid markaasay waxay ti rasuulka ilaahi nadar baan galay jihaadkii markaad aadaysay hadduu ilaahay nabad kugu soo celiyo in aan durbaankaa garaaco waxaa qaadaa nadar ku galay bas iska wada yidhi marka waxay dhaheen gabadhaasi nabigoo nabad ku soo noqday bay ku farxday farxaddiina ciyaartaasaa loo ogolaadayo dhalashadiisaa ka sii weyn nabigoo jihaad dagaal khatar ka soo noqday oo lii cilaayi kelimatillaahi u baxay imise jeer buu nabigu intuu noolaa intuu dagaal iyo jihaad qaaday ka soo noqday beder kowdhe uxud labadhe axzaab oo laysu bahaysay saddexdheh dhammaan kuwii kaba fatxu maka dheh intii uu dagaal aaday ilaa tabuug uu tegey soddon maalmood uu sii socday imisuu dagaalo galay qaar buu ku dhaawacmay intuu dagaallo kasoo noqonayay gabadha jaariyada marka laga soo tago nabigiiyo saxaabadu wax dabaaldegay ma jira maya wax durbaan garaacay ma jira maya gabadhani nadaray gashay unbay oofinayso nabigu wliba maadaysidilioo nadar baan galay intii laga soo noqonaya lama dabaaldegin sow maaha ha haddaba dagaal baa laga soo noqday in loo dabaaldego ma sunna gabadh nadar gashay unbaa nadarkaaga furi la yidhi horta waa sunno intee ka keenteen haday sunno tahay ma nabigaa ka talaabsan lahaa ma saxaabadaa ka talaabsan lahaa maya ayib gabadh baa nadartay idinku miyaad nadarteen idinku haddama nadar baa fulilaysaan may nadar la fulilayaa ma yaallo maxaa waaye waan iska jeclaystay haddaba qiil haddaad rabtaan horta nadra markii maalinkaa la gaadho waxaan ku nadraysaan horta bal soo wada nadra dadkan yaacayee wada dabaal degaya miyay nadreen maya gabadhu way nadartee haddii la nadro waa la samayn karaa un maad laba ma dhalashada nabiga ahayd maya haddiiba gabadhii oo nadrin waxay samaysaan samaynaynaa aad leedihiin dhammaan dagaaladuu nabigu ka soo noqday ma wada dabaal degtaan dhalashada horta intaad dambaysiisaan ilaan dagaal buu ka soo noqday sow ma ahayn intii uu jihaad ka soo noqday isagoo nabad qababa maad dabaaldegtaan bal gabadha dagaal laga soo noqday nabada nadar keliya anoo nadrin xataa haddaan wax kaga dayanayo soo dagaaladii laga soo noqday uma dhowa kuwa miyaa la xusaa de sanad guuro kasta uxud iyo axsaab iyo bader iyo fatxu maka iyo tabuuk iyo kuwii kale khaybar muraysiic dhammaan wada dabaaldegday maya ma rabo aniga dhalashada iga haysaa <laughs> aniga dhalashada iga haysaayo waxaan laalay wixii meelaha aan siraahdo waad afduubi kartaana waan afduubaya marka masalada nusuusta axaadiiu mawliid kama hadale gidaash baa ka socda meeshan gidaash ma taqaanaa nusuus baa dhexda isbaaro loo dhigan xoog baa lagu afduubaya waxani waa waa xooge waa qasab meelayna qasab gelin waa nin wax waaye marka ninka waxaa halkaas miqiiqaya wax ka daydayayaaye walaalayaalow wax ka weyn hadduu hayoo ka cad mar horuu fagaaraha la iman lahaa wax ka cad baa la waayey shubhada saddexaad waxaan ku soo uruurin karaa dee intan saddexdan saddex baan ka dhigi karay laakiin aysukiin raacraac rabaa qaybta saddexaad axaadiid aan sugnayn oon sal lahayn haddii hoos loo galana xataa mawliid aan ahayn oo iyadoon mawliid ahayn inayna sugnayn ku darsatayna waa la xaabo qaaday xaabqaad baa lagu sameeyey waxaa la dhihi jiray xaaibu laylin ninkii habeen xaaba gurta abeesayinka qaninee mogta habeen aan iftiin lahayn haddaad tidhaahda geeda iyo qoryaan soo guran kii yar qallalanee yar cadba ee ila geedihii way cagaaran yihiin qoyana kii yar qallalee cadba saad u leedahay geed weyee qaado marka dambe abeesa jiifta caddiinkeedaad geed moodi dhabtaad siisa way ku qaniini habeen xaawa guraa ka dhacday nin wuxuu qaadan waayey baa habeen xaaba gura xoolahana markay cawska ay diidaan oo kiyaalo cagaaran baa loo geliyaa somaala maqal oo cagaaran baa la isu meesha oo cagaaran baa la gelinayaa ama waxaan dhihi karaa ukun fuuntowday iyo daawo dhacday baa la isa siinayaa xadiid daciifihi daawo dhacday waaye haddana haddii malaria lagu siiyo daawo dhacdoon malarian ahayn soomajara habaabil iyo dil maaha marka meesha waxaasoo kaleetaa soo socda waxay yidhaahdeen xadiid anas laga wariyey buu bayhaqi soo saaray in nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu weynaaday uu wanqal iska sameeyey isagaa iska wanqalay wanqalkaa maalinkii dhalashadiisii buu xasuusanayay waxaan ka qaadanay mar kasta oo dhalashadiisii ahayd in la soo celcelin karo horta xadiidku waxba kama jiro waxay halmaa waxay ka tageen ilaa markii markaa kaa la keenaya xadiidkaana kan soo qaadaya xadiidku laba mid weeye ama nimaan isagu wax aqoonoo cid soo qaaday ka soo qaaday wey aan ogeyn meel laga keenay ama nin khaaina wey oo bayhaqi markuu xadiikaa sheegay inuusan jirin buu ku daray inuusan jirintiibu ka soo tegay marka anuu haddaanku idhahdaa saasaa la sheegay waxba kama jiro oo tidhahda shibla idhi saasaa la sheegay waxba kama jirada dadka ka qariso bal runbaa u sheegtay mise bayhaqi xadiidkaa markuu soo saaray wuxuu yidhi xadiiu munkarun xadii munkaroon waxba ka jirin wey imaam nawowi waa wada taqaanaa almajmuc sharx muhadab wuxuu ku leeyahay baailun been weeyaan waxba san lahayn ibnu xajar alcasqalaani fii fatxi ilbaari wuxuu leeyay laa yahbut ma sugna wax jira maaha intiiba xadiidku meeluhu ku qoraa waxay culimmadii xataa shaaficiyada ahayd xataa saddexduba ashcariyada ahayd intay xadiidku inuusan jirin ku sheegan intii laga soo tago hadalka lasoo baalgooyo baa dawo la ogyahay inay dhacday baa waraaq inay jirto ah oo taariikhda la dheereeyaa lagugu dhajinayaa wey wax beenoo dhacay baa lagu karinayaa de wax xaaraanaa laguu qarinayaa hadduuba asixi lahaa wanqal buu sameeye nabigu iska sameeyey maxay tahay macnaheedu qofkii weynaaday isagoon laga wanqalin wuu iska wanqali karaa unbay noqon lahayd nabigu waxaad weydiisaa sanad walba wanqal miyuu iska samayn jiray waxay dhaheen maya haddaama ka soo qaadna xadiidka inuu jiro mar buu iska sameeyey haa maxaa sababa lagama wanqalin idinku ma wanqal baad ka samaynaysaan maya isagu sanad walba ma ku celiyey maya ayib hal mar buu sameeyey hal mar maa samaysaan marka oo wanqal ugu magacowdaan mawlidaydan dhihine midda labaad soo wanqal maaha sunnadu maalinka toddobaad in la sameeyo wey maalinku dhashay maaha tudbaxu canhu yowma saabici soomaha wanqalkama maalinka la dhashay baa la sameeyaa ilmuhu dhashay mise maalinka toddobaad maalinka toddobaad maa ka dhigtaan ma rabno maalinka toddobaad wanqal maa ku magacaawdaan ma rabno mar hadduu sameeye mar maad samaysaan ma rabno maxaad rabtaan sanad walba oon ku beegna sanadkii marku dhashay oo wanqal meehee mawlid aan siino haddaad tiraahda anugu udxiyaan qalayaa wanqal baana ula jeedaa misqabani udxiya carafaan qalayaa iyo hadyigii xajkaan qalayaa wanqal baana ula jeedaa dee labadaas ma qabata dee mawliid baan ula jeedaa munaasabadda ayib haddaba saa hadday tahay ood inta diiddeen hal mar ka dhiga ood diiddeen xadiiku hal mar buu nabigu sameeyaad dhahdeen mabay jireen ood wanqal inaad ku magacowdaan diiddeen labadaba haddaad diideen ood maalinkii toddobaad ee wanqalka sunnada ha diiddeen inaad ka dhigtaan xolo la qalay iyo hirib la qaybiye ku ekeeya qaadqaadka ka daaya maya waan ku daraynaa de masaladu xadiid nabigaa waan qalsameeye xataa hadduu sugnaada ma ahane baasha afduub labaad wey xashafan uu suua kayla ma maqashay nin baa nin waxoogay timira usoo doontay markaasuu timir xun siiyey wuxuu u miisayeyna markaasuu u baray markaasuu xuniyo laba haysuukay darin timir xun inaad siiso si xunna igu miista haysuukay darin xadiiaan jirin iyo afduubaan saxnayn dee dadka haysugu darina waxaa kalooy keeneen oo lamida waxay dhaheen abulahab baa nabi maxamed markuu dhashay buu ku farxay markaasuu addoonuu lahaa xoreeye kadibna maalintiibaa cadaabka laga khafiifin baa la yidhi abulahab abcan nabiga adeerkii buu ahaa xilligaa nabigu dhalanayana hadi nebi maxamed rasuulna ma ahayn abulahabna nabi baa dhashay kuma farxin walaalkii cabdulaahi oo dhintay isagoo markaa uun guursaday xaaskuu ka tegayna ilmo caloosheeda ku jiray nin walaalkii uu dhintay oon waxba dhalin xaasna ka tegay uur leh xaaskii hadday wiil dhasho inuu farcama diin baa mise waa dabiici haddaba abulahab baa ilaahay dartii u farxay maadna leedihiin tabad yadda abulahab soo maahayn waa marka koobaad war waa marka labaade waxay wadaba ninka waaal nafla gawracageeda kama waabto nafla caarigii daliil la raadinayey abulahab baan ku dayananaash abulahab baan ku dayanaynaa bay noqotay natiijadii nabi ilah baa idinku dhaariye matabad abadyada ah abulahab intaan ku dayashadeedaan nabi maxamed ku weynaynaa haddii wax la samaynayo abulahab iyo xaaskiisii umu jamiil soki nabi maxaad la dagaalamay maha sal slam sookii labadiisa labada gabdhood ee nabiga ay qabeen ka furay maaha sookii markii uu carab la hadlay ee yidhi diinta iga qaata waa beenaalo waalanoo ana aqaanoo adeeruhe iska daaya dhihi jiray maaha sookii meeshuu fadhiistaba beenaalo waalan weeye annagaa dhalle iska ilaaliya lahaa maaha sookii ilaahay qur-aanka ku waariyey taariikhda inuu ahlu yahay maaha goormuu abulahab ilaahay wax lagu caawudo ha lagaga dayda ay noqotay goormaase abulahab lagaga dayanaya nebi maxamed weynayntiisa warnimayaw ninku gowracangeedii kama waabto weeye goormaa la yidhi wixii ilaahay lagu caabudi lahaa nabi maxamed lagu weynayn lahaa diintii nabi maxamed ahayd abulahab baa saa sameeyey waa nin daad qaaday ma maqashay kan xunbucuskeyna ma ahaanu marayn xunbucuskeyna ka siidatay maxaa kaa dhici lahaa xataa arrintaa hadday sugantah arrintaa lafteeda waa daciif oo ma sugna inuu abulahab wax xoreeyey iyo naar in laga fududaynayo midna ma sugna bal qur-aankaaba adkeeyey abulahab iyo xaaskiisii wamra'atuhu xamaalat alxaab siyaslaa naaran daata lahab ilaahay baaba yidhi meel lagaga fudayn ma sugna axashufan wa kayla waxaan ku gabagabaynayaa waxay dhaheen waxaan la yaabay laba arrimood oo is yidhaahdeen meel murankii uu la maray aلsakhaawi shamsudiin aلsakhaawi fi اlajwa اlmardiya juska saddexaad kun hal boqol toban iyo toddoba beyjka wuxuu leeyahay raggii mawliidka difaacayay isna inuu difaacu isku dayayaagow waxay yidhaahdeen buu idaa kaana ahlu الsaliibi ittakhaduu leylata mawlidi nabiyihim ciidan akbar faahlu lislaami wlaa bitakriimi waajdar hadday dadkii kiristanka ahaa ee saliibka caabudayay macatabka nabigoodu habeenkuu dhashay ciid weyn ka dhigtaan muslimiinta nabigooda taa inay ku weyneeyaan kasii mudan arrintaasi nabigeennu wuxuu ina yidhi latatabicunna sanaama man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low dakaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh markaasay saxaabadu waxay dhahan alyahuudu wanasaara ma yahuud iyo kristan baad ula jeedaa markaasuu wuxuu yihi faman yaa kale yaa kaleo noola jeedi laha haddaba waxay martay kiristankaan kaga dayanaynaa soo in dhalashadii nabiga dabaaldega la yidhaahdo waxaan ooga qiyaasanaynaa kiristanku tay samaynayaan soo wala daaliinadii ma aha soo taad lahayd ilaahu kuwaa dhumay ee kristanku kow ka yihiin dariiqoodaan kaa magangalay hadda waan ku dayanoo diin baan ka dhigan war waa sidee bahashu ma anaa waalan buu yidhi mise cadan baa laga heesi dadku ma waasheen mise waa miyir qabaan war niman yahow khayrkii sugnaa baan wakhti ulaanahaye waxa intaa la isu xiijinayo waxaan jirin iyo wax jiro oo la afduuba la ysugu darayo ma waxaan sal lahayn iyo bidcada intaa leegba markaad tirahdaa war nimayo sidan maa ka daysaan war sidan ilaahay laguma raalligeliyo war kristan baa sameeye amba maan sameeyo adeeroo berri budiisam baa sameeye amba weyneeyey diintoodii ana maan weyneeyo maa dhahayd goormaa islaamka wixii la jidaynaya ilaahay lagu caabudayo goormaa kristan lagaga dayan jiray qolana waxay yidhaahdeen annaga in la samayn karo waxaan ka qaadanay saxaabaduba qur-aankoon qornayn bay qoreen aimmadii taabiciintuba xadiidkii nabiga ay diiwaan geliyeen cumarba ciidamadii muslimiinta iyo shacabkiibuu intuu diiwaan geliyey buu taakulaynaya dhaqaalo u qoray kuwaana ma jiri jiray xilliga nabiga gadaal baan ka samaynay gadaal buu ka sameeyey annagaba gadaal haddaan ka samayno maxaa dhiboo heleedahay arrin fiican waay horta marka koobaad inay gadaal ka timid oo nabiga iyo wax fiican iyo xilli hore laga soo gaadhin markaa ereygaa tiraahdaan waa qiraal nabi baa sameeyey iyo qur-aan baa sheegay iyo salaf iyo saxaabaa sameeyey inaynay jirin waa qireen aan sula soo degna labadan ma isku midba maya diintan ilaahay baa jireeyey wixii lagu faray waxaad u kaashanaysa waa la ogolyahay aadaanka kor ha loo qaadaa layna yidhi dadka ha gaarsiiyo codka dhawaaqa guryaha korkoodaa lagu istaagi jiray dhawaqii aan dhawaaqayna dadka gaarsiinayna ilaahay makarafoon hadduu ina siiyey annaga makarafoonka ilaahay kuma caabudayna wax gaara ah nagama xidhna laakiin codkii gaadhsiiya dadkana la yidhi baanu ku gaadhsiinaynaa diintii iyo qur-aankii ha la xifdiyo la yidhi sunnadii nabiga ha la ilaaliyo la yidhi ilaalintii hadday qoraal nagaga xidhnaatoo dadkii qur-aanka yaqiinay baa xilligaas dagaal bay aada ugu baaba'een qolo ridowday lala dagaalamayay raggii saxaabadii khulafada waxay dhahen waraa raggii qur-aanka xifdisanaa waa go-een dagaal labaad iyo saddexaad hadday raggii israacaan amaan qur-aankii u xifdisan weynaa ragga xifdisan intay joogaan inta la ururiyo qur-aankii aynu qorno ummadi iyo quruun iyo kumayaal sana aynaga dambeeye qoraalku ujeeddadu ma ahayne qur-aanku waa qur-aankii un waxa la qoray adu laakiin cibaado cusub baad keenaysaa xaadiia nabigu wax cusub lama keenin nabigoo joogaa la qori jiray abushah markuu yidhi reer yamaneeda xadii nabigu sheegay hala ii qoro waa loo qoray abu hureyre axaadiia badnaa markuu hadlayay wuxuu yidhi saxaabada nabiga anaa u xadii badan hal nin baan u qirsanay inuu iga badiyo cabdulahi bn camr caas isna wuu qori jiray nabigu wuxuu yidhahda ana ma qori jirin maxaa cusub marka ciidamadoo la diiwaan geliyo nabigu calayh salaatu wasalaam dadka iisoo tiro koowa sowma dhihin maalinkii xudaybiya uxsuli man kaana haahunaa dadka in la tiriyo tiro ilaahay laguma caabudayo hase ahaatee yaa yidhi tiradii sanad walba ha la tiriyo waxay ahayd wax sharcigu ogolaaday qaabkee baan u fulin karnaayo ugu fiican duruufta noloshu way isbedeshaa waxa la adeegsanayana waa isbedelaa haddii lagu jihaadi jiray farda lagu jihaadi jiray oo diyaarada miigi iyo taangiye iyo guji simid ma waxaad dhihi anigu farasu maanaqaan annaga taangi iyo bir waxba nagagama xirna gujisina waxba nagagama xirna birihiis saa darteed markuu duqoobo waanu iska tuuri wax ka fiican hadduu soo baxana waanu ka tegi isaga dan kama lihine hadaf buu sharcigu noo diray wixii u adeegayeyna wixii xilligaa joogay baa la isticmaalay wixii ugu fiicanee lagu fulin karo iyo cibaado aad iyada u jeedo lafteeda ajir ku raadinayso bay isku mid tahay nabiga wax kaloon mawlid ahaynoo lagu weyneeyo oo ka fiican haddaan keenna ma qaadanaysaan maya maxaataankii oo kale wa dhigteen iyo faraskii wax ka fiican haddaan la helo si ka fiicanoo loo weyneeyey haddaan helno haddaan keennoon sheegno ma qaadanaysaan waxaa laga yaabaa tusaale inna la yidhaahdo meeshii wakhti wareeg ku dhumi lahaa rag iyo dumar isdhexgeli lahaayeen maalinka mawliidkiisa ah aynu fadhiisanno siiradiisa iyo salliga qur-aanka sunnadiisii salaadiisii aan isbarno rag iyo haweenkana aan kala ilaalino yan xoola la qalin hilbe iyo dhiigii aan la daadinin ah, ah yeeli maynaa la yidhi ee masaladu waxaa wax gaaraad rabtaane sheekadu tan ma gasho masaalix mursala iyo bidacna isma galaan waa idinku dheereeyaan u malayne waxaan ku gabagabayn habeen dambe udib dhigan maaye toban daqiiqo waxaan ku daray mawliidka soomaalidu mawliidka soomaalidu waxaan ka hadlaynaba maaha anu dee waayahan meelaha lagu dhiga ma tegine kii aan soo gaadhnay ee naqiinay waxaan idaacadaha iyo warbaahinta isagoo laga qaadaya maqalo islaannimaba maaha kan soomaalidaaan ka hadlaya daybac iyo barsanjigana waxa la qaado shirki miidhan wey isagoo keligii oon waxba lagu darin yaamaan lahayn bidco weeye kan soomaalidu shirki wey inuu yahay dee ninkaan aqoon baa loo digdigiye damdhaha annagu muriidkana waa naqaan debeciya bersanjina waa naqaan burdiya hamziyana waa naqaan mawlaaya salli wasalli haye ma qaadnaa waa taqaanaa soo ma markii nabiga salligiisa la qaadayo ama rabbi salli cala alxabiibi muxamed wa cala laali man hum lkuramaa u dheh ama mawlaaya salli wasalim daa'ima abadan cala alxabiibi khayri khalqika kullihimi dheh markii khayrii khalqiga kullihimi la qaadayo waxaa loo gogol xaadhayaa halkudhig ay u tahay waxaa la qaadayaa burdihii baa la qaadaya mawlaaya salli wasalim daa'iman abada cala alxabiibi khayri khalqika kullihimi saas mahayn misaana sameeyey burduhu waxay ka bilaabataa min tadaakuri jirani bidi salami masajta damcan jarami muqlatin bidami mawlaaya salli wasalim daa'iman abadan cala alxabiibi khayri khalqika kullihim haye yaa ku xig bees ku xiga yaa qaada keligaynba rakilib ku soo colayda kuma jiraan miya am habat الrixu min tilqaa'i kaadimatin waawmada albarqu fi الظalmaa'i min idami ayaxsabu الsabu ana alxuba munkatimun ma bayna munsajimi minhu wamuطarimi lowla alhawaa lam tariq damcan calaa alalii wala araaqta lidikri bani waalcalami soo saas maaha de godnimaan aqoon baa loo galaa waxaa laga yaabaa dhalinta yadan yaryarkaa ah een burdaha aqoonin in loogu tiimado burdahaas maxaa ku jira shirki baa ka buuxa aan qayb idinka maqashiiyo marka أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم أقسمت بالقمر baan ku dhaartay من xلف بغayr اللahi فqad أشhركa nabiga yidhi xadidkeena cمر صل sلم أقسمت بالqمر baan ku dhaartay yaa kuu baneeyaadi maxaa kaloo ku jira يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومرقاندن shirki way abyaadanna yaa akrama alkhalqi khalqiga kii ugu sharaf badnaayow maa lii man aluudu bihi cidaan magan gala ma haysta anugu cinda xuluuli alxaadii alcamimi musiibada weyn ee qiyaamo markay dhacdo cidaan magan gala ma haysto oo siwaaka adi aan ahayn kadib wuxuu yidhi lam takun fii macaadi aakhare haddaadan noqon aakhidan biyadii gacanta mid qabta fadlan adoo igu abaal ii samaynaya wailaa faqul yaa zallat alqadami haddii kale waxaad dhahdaa nin naarta ku dhacay oo lugtiisii sibqata iga dheh faina min juudika adunyaa deeqda nabi maxamed aduu aad bixisay waxaa ka mida ah adduunyada deeqa adu bixisay waay ilah baa bixiya maaha wadaratii aakharana deeq adu aad bixisay waay war aakhariya adduunyaa iska leh yaa bixiya hadda noloshan iyo nicmadan adduunka mana maxaad baana siiyey mise allah baana siiyey fa min juudika deeqdaadii nebi maxamedo waxaa ka mida ah, adduunyada iyo wadaratiha aakhiro wa min culuumika adig cilmigaagaa laga qaatay cilmu lowxi walqalami lowxulmaxfuudkana adaa lagaa bartay ilaahay cilmiguu lowxulmaxfuud ku qaadaa laga qaatay markaasaad nafacana allahu bihi leedaho mawlidna baan dhigaya ad leedahay waxaasaa dadka looga dhigi ilaahay baa loogu dhoweyn ma shirkibaa ilaahay loogu dhowaa nebi maxamedna lagu weynayn war waxa waa weliidka somalida waxaan wey ninkii faahfaahinintaa ka badan burdaha ka raba iyo mawliidka waxaad odhigi ka dhowr sano ka hor aan duubay ee maqal iyo muuqaalkaa ku noqdo hamziyadii baa ku jirta iyada mawliidkan aynu qaadnee daybiciga ah mise barsanjiga kan dheer ee barsanjiga daabacan رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء dhula ma ku cunteen dhulaha ma taqaanaa hilibka kumbiska ee yare beerka iyo hilibka isku soo dhex googooye ha <clears throat> isagana maxaa laga hadlayaa hamziyadii baa laga hadlayaa maxay ka bilaabataa kayfa tarqaa ruqiyika alambiyaau yasamaan matawalata samaau lam yusawuuka fi culaaka waqad xaala sanan minka duunahum wasanaau iyadana maxaa ka mid a ah? shirki baa ka buuxa shan iyo konton beyt oo qaar laga isu jarjaray oo dee waagii horena la dhihi jiray mustajaabu dacwa weeye markaad qaaddo baa shirki ka bilaabata shirkina ku dhammaata weligiin ma maqasheen markaad shirkiga qaad unbaa ducada ilaahay kaa aqbali maqashay weligiin <laughs> wax la yaab la wey dadkeenna soomaaliyeed waxay garawsho ku leeyihiin saasaa loogu sheegay carabigana lama aqoonin carabigii lama yaqaan maxaa ka mid ah <clears throat> nabigaa la ammaanaya nabiga iyo faaimi iyo cashara mubashiriin bijanna iyo xasan iyo xusein iyo cali cumaan waxaan leeyahay cabaas iyo xamse iyo baa la marinayaa بأbi الqاsm اldي baan ku dhaartay nabi mxamed alي sl slm waa la sii waday wabirayxaanatayn tiibuhuma minka aladii uudicathumaa azaraau rayxaanataynka waa xasan iyo xuseen wabcamayka nayiray falakalmajdi wakulun ataahu minka itaaw camayka waa cabaas iyo xamze biabi bakrin aladii saxa linnaasi bihi fii xayaatika aliqtidaau wabi xaabsin aladii adhara allahu bihi diina farca waaruqabaau وابن عفان ذليا التي طال بها إذ إلى المصطفى بها الأسداء وعلي سوى النبي ومن دين فؤاده ودده الولاء وحواري كالزبير أبي القرم الذي أنجبت به أسماء والصفيين توما الفضل سعد وسعيد إذ الأصفياء وابن عوف من هونت نفسه الدنيا ببذل يمده إثراء wlmukanaa abaa cubaydata id yuucza ilayhi amaanat lumanaw adu casharan ma sheegin tiri wabiaswaajika alawaati tasharafna biansaanahuna minka binaau intaasaan kugu wada dhaariyey oo nabi maxamed maxaad u dhaarinaysaa maxaad ka rabtaa alamana alamana ina fuadii min dunuubin ataytuhuna hawaau alamana alamana ina fuaadi min dunuubin ataytuhuna hawaw alamaana alamaana ammaan baan aakhira ku weydiisanayaa ina qalbii qalbigaygu min dunuubin dunuub darteed ataytuhuna aan sameeyey hawaaun meel xumi ku dhacaya way ee aakhira inaad nabadgelisaan kaa rabaa waa akhraya wax nabadgeliya allah subxaana wa tacaala markaasaa waxaad leedahay nabi axmed baan weyninaya shirki baan ku weyninayaa baad leedahay subxaanak mawliidkan soomaalidu ay aqrido kitaab in la gubo mudan waayo markaasuu kaa intuu soo qaado baa ilaahay baa wax iga aqbali buu ku leehy oo ilaahay markii loo shariig yeelo hadduu aqbalayo maxaa asnaamta kacbada looga duminayay marka niman yaho intii hore waxaan ka hadlayay mawliid aan dembi kale la gelin buu ahaa oon wax khalada lagu darin laakiin kan soomaalidu ay dhigi jireen anigu aan aqiinay haddii gadaal wax laga badbedelo la gacmogacmahiye garan maaye waxaan weeye waxa la qaado keliyana meehe cairillaahu madana shirki baa ka buuxa barsanjiga iyo daybicigana shirki baa ka buuxo kan barsanjiga ee dheer gadaashiisuu daybiciga ku daabacan yahay faahfaahinteeda waqti waa idinku dheereeyey raalli ahaada haddii laga maarmi waaye mar baan su-aalihiina dib uga jawaabi doonaaye hadda waxaanu mala waqtigaa dheeraaday kolba maamulkaan u daynayaa anigu haddii la yidhahda lix saac inu isla gaarna waxba kama qabo wabilahi towfiiq